bismillah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala alihi wasaxbihi waman weli sifatu salaakii baa ku jirnaa waxaan soo gaarnay waan filayaa sujuuddii ayaynu soo gaarnay waxaanan soo marnay sujuuddii qaybtii koobaad baynu soo marnay wuxuu yihi uma yarfacu ra'sahu wayajibu اljuluusu muطmaئina waanlaa yaqsida birafcihi gayrah markaad sujuudda hore dhammaysato adkaarteeda iyo ducadeedana aada akrisata wixii aada awoodeed ka gaarto uma yarfacu wuxuu kor u qaadayaa ra'sahu madaxiisa oo sujuuddaa waad ka soo toosaysaa wayajibu waxaana waajib ku ah aljuluusu inuu fadhiisto waa fadhigii labada sujuudood u dhexeeyey fadhigaasi wuxuu ka mid yahay arkaanta salaada ee aan laga tegi karin haddii la awoodo muطma'inan xaala kownihi uu yahay qof ku xasilaya tuma'niinaduna waa rukni labaad saas darteed baa waxaynu leenahay fadhiga labada sujuudood u dhexeeya iyo in lagu xasiloon laga degdegin dhexdana aan laga noqoninoo fadhiga la dhammaystiro arkaanta iyo tiirasha salaadu la-aantood aynan ansaxaynin weeye qofkii awooda wa anlaa yaqsida waa inaanu u qasdin ujeeddadiisu ahayn markuu soo fadhiisanayaay birafcihi soo kor noqoshadiisa uu sujuudda ka soo toosayo ayrahu juluuska iyo fadhigii waxaan ahayn dartii waa inaadan u toosin oo wixii camal cibaadaada weeye qasadkii iyo niyadu wax kale inaynan kaa noqonin wey adiladeedu faahfaahintaan ku arkaynaa wa akmalu fadhiga ugu dhamaystiran an yukabbira allahu akbar inuu soo yihaahdo wey oo wayajlisa uu fadhiisto muftarishan isagoo lugtiisa ku dul fadhiisanaya oo goglanaya oo firaash iyo gogol ka dhiganaya lugta see u goglanaya waata tilmaanteedii marka yafrushu wuxuu goglayaa yusraahu lugta bidix buu gogol uu ku fadhiistay iyo gambar ka dhiganayaa yajlisu calayhaa iyaduna ku dul fadhiisanayaa wayansibu yumnaahu midigtuna way taagnaanaysaa oo kor bay u istaagaysaa wayadacu yadayhi labada gacmoodna wuxuu saarayaa alaa biqur calaa fakidayhi labada bowdo biqurbi rukbatayhi oo labada lagu dhow manshuuratan iyadoo faraheedu fidsan yihiin iyadoo gacmihii ay kala baxsan yihiin farahoodu manshuurku haddaba ma soo laabnee faruhu waa taagan yihiin wey madmuumat alasaabici farahana la isku dhejiyey oon la kala qaadin wayaquulu wuxuu leeya allahuma kfir lii warxamnii wacaafinii wajburnii wahdinii warzuqnii warfacnii halkan wuxuu leeya sida loo fariisanaye ugu kaamilsan horta markaad soo kacayso allahu akbar inaad tidhaado wey soo kacitaankaa nabigu waa amray طumaaniinada lagu xasilayana waa amrayoo riwaayadii bukhaari iyo muslim ee xadiidkii almusiyi fii salaatihi baa kamid ahayd markuu sujuudda ka hadlay kadib uma arfac xataa tajlisa muطma'ina riwaayadka qaarkood xataa taطma'ina jaalisa ilaa aada fadhiga ku xasisho soo fadhiiso soo kor noqo waxaana nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiid ay saxiixayn ku wariyeen abi hurayra nabigu kaana yukabiru fii kulli khafdin wa rafcin mar kasta uu kor u kacayo ama hoosu noqonayo allahu akbar buu raacin jiray hadduu sujuudayo allahu akbar buu dhihi jiray hadduu ka toosayo allahu akbar buu dhihi jiray hadduu istaagayo allahu akbar buu dhihi jiray hal mid baa laga soo reebayaa oo rukuucda markuu ka toosayo samica allahu liman xamidah waa la dhihi intakaha allahu akbar wey fayukabiru fii kuli khafdin warafcin mar kasta uu kor u tooso ama hoos u kaco waa takbiirsan jiray takbiirta halkaasaa laga keenay juluuska la fadhiisanayana waa uma xataa taطmaئina jaalisan ilaa aad ka fadhiisato wey in la iftiraashayo lugta lagu fadhiisanayo xaggee laga keenay iyadana waa xadiidkii riwaayada imaamu tirmidi lafdiga uu ka wariyey xadiidka abi xumayd saacidi radia allahu canhu ardaa wuxuu leeyahay markuu sujuudda sheegay uma tannaa rijlahu lyusraa kadib nabigu xulugtiisa bidix buu laabay wa qacada calayha waa ku dul fadhiistay uma اctadala waa ekaadoo si fiican buu u fadhiistay xataa yarjica kulu cadmin mawdica ilaa ay laf kastaba meesheedii ku noqotay waa lafaha dhabarka muctadilan isagoo ku ekaanaya markaa kadib uma ahwaa saajidan mar labaad buu sujuudu hoobtay halka waxaad ka garatay waxaa la tilmaamayey fadhigii bayna jalsi sijdatayni buu ahaa waa sida wanaagsan ictidaalku waa rukni iyo tumaaniinadu laakiin lugta bidix inaad ku fadhiisato macnana way xambaarsan tahay ay kuwo badan la wadaagto lugta bidix ku fadhiisigeedu way sahlan tahay inaad mar labaad istaagto ama sujuudda ku noqoto laakiin lugta xagga haddaad u bixisaay soo kicitaanku waa yar culus yahay gaar ahaan haddii miisaankaagu weya miisaankaas duwan yahay hadhow isa soo qaaditaankaaba ku dhibi laakiin lugta haddaad ku fadhido meel dhexdhexaadaad aad joogtaa weli salka dhib si fiican umaadan dhigin saradaan intaa ka badan baa wax ka dhihi doonaa laakiin muftarishantii daliilkeedii waad heshay iyo kayfiyadeedii biixda ku fariiso iyada fadhi iyo gogol ka dhigo lugta midigta midigtaana kor ha u taagnaato wayansibu yumnaahu saasaa loo fariisanayaa waxaa kale oo banaan amaa gacmaha in la saaraya bawdyaha iyadana nabiga ay ka sugan tahay sala allahu alayh waalih wasalam oo imaamu muslim baaba ka wariyey min xadiidi cabdillaahi bni zubayr wuxuu lehi nabigu haddii uu fadhiisto gacanta midigtaana bawdada midig buu saari jiray gacanta bidixdaana bawdada bidixduu saari jiray saasaa fadhigiisa oo dhan salaada lagu tilmaamay ducadan la aqrinayana waa ducaai imaamu abu daawuud iyo kayrkii wariyeen allaahuma kfir lii ilaahu i dembi dhaaf warxamnii allow ii naxariiso wacaafinii ilaahw caafimaad isi wajburnii ilaahow wixii iga dhiman ikab wahdinii ihanuuni warzuqnii ii deeq warfacnii ilaahu i kor yeelo dadka darajaadka waaweyn laheed kor yeesho rabba u igu dar subxaanahu wa tacaala caafinii tii adduunkana way noqon tii diimeed ilaahay inuu kaa caafiyo fitanka iyo dunuubta iyo macaasida iyo sharciga khilaafkiisana way noqon oo labadaba nabiga alay slam dadka weydiistu dhihi jiray fadhi kalaa banaan laakiin magac ahaan fadhigii fadhi kalu galaa laba fadhi oo isku magac ah baa midna la xaaraantinimeeyey salaada dhexdeeda midna uu sunno yahay in la sameeyo saa darteed si uu intuunan ku siinin xukunka buu ku kala qaybiyey waliqcaawu fadhiga carabiga iqcaha lagu yidhaahdaayey darbaani laba qaybood wey axaduhumaa midkood an yadaca waa inuu saaro alyatayhi labadiisa baryood calaa caqibeyhi labada cirbood uu saaro wa rukbatayhi labadiisa low iyo wa atraafu asaabicihi faraha fiidooda horena bilardi dhulka uu saaro inaad lowyaha jilbahaaga iyo farahana ku istaagto cirbahaaga oo taagan ood farihii ku istaagtayna gadaal dabada aada u saartahay iqcaa baa la yidhaahdaa wahuwa manduubun sunno weeye bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda laakin aliftiraaha in lugta lagu fadhiistaase afdalu ka fiican halkaa wuxuu ku yidhi fadhiga ashcarabiga iqcaabaa lagu yidhaahdaa ibn cabaas baana la weydiiyey sunnada waxa ka dhigay ka waran baa la yihi ninka salaada dhexdeeda labada cirbood ku fadhiista waxaanu u aragnaa waxoogay nin yar qalafsan oo yar reer baan u aragnaaye arrintaa ka waran baan yihi ibn cabaasow markaasuu wuxuu yihi bal hiya sunatu nabiyikum sala allahu alay wasalam waa sunno nabigiina laga dhaxlay bui sidaas halkaa waxaad ka garatay kaas waa sunno oo salaada marmar waa u fadhiisan kartaa waxaase ka fadli badan iftiraashka oo inta badanba nabigu saasuu samayn jiray sala allahu alayh alih wasalam nooc labaad wathaani kan labaadna an yadaca waa inuu saara alyatayhi labadiisa baryood iyo dabadiisa iyo wayadayhi labada gacmoodba bilardi dhulka aada saarto dabada cirbaha maadan saarine sababka horta dhulkaa dhigtay ko wayansiba saaqayhi labada dhudhun iyo lawyahana kor buu u taagay wa haadaa makruuhun kaasi waa karaahiyo oo nahyiga ku soo arooray karaahiyayna ku xambaari fii kulli salaatin salaad oo dhanba ataxiyaad iyo bayna sajatayn intaba karaahiye wey waa inaad u fadhiisato sida eygu u fadhiiso wey inaad dabadana dhigto lugaha a kor u taagto lawuhu kor jiraan daba fadhi ay iyo xayawaanaadka waxaa u fadhiista low laab ma aan lahayn xayawaanaadka badan ee badanaa u fadhiista lowgani ma laabmo saas darteed lugtani waa inay taagnaataa mar kastaba waa sidii gacmihiibay lugaha hore sideedaba xayawaanka markii bini aadamka lagu matalayo labada lugood ee hore labada gacmood bay u dhigmaan adu sidii xayawaanka u istaag lugahan dambana lugihii dambe weeye gacmahaaguna lugihii hore weeye isagoo haddaba gacmihiisii oo lugaha hore dhulka saartaa dabadana dhulkuu kala saaraa sidaas oo kale hayeeli nabigaa reebay oo sala allahu alayi wasalam wuxuu ka reebay caligu wuxuu ku yihi xadiid صaxiixo ibn waajah warinaya xasana laa tuqci iqcaaءa alkalbi dabada ha ugu fadhiisa bui sida aygu dabada ugu fadhiiso lama ogola xadiid muslim wariyo caaishana waxay dhahayd wa kaana yanhaa can cuqbati shayطaani shaydaanku suu dabada ugu fadhiisto marna ay baa la yihi marna shaydaan way isfasirayaan marka sidaa inaad u fadhiisata waa la reebay xadiid cuqbata bni camrin baa tilmaamayo nahaa can liqcaai fi salaati wy dabada in lagu fariisto laguyaha saa loo taago salaada dhexeeda waa la diiday haddaad keligaa banaanka salaada aada joogtahay isaga fadhiisa dhib ma laha oo markaa inagu doonyeysanayno jilbixiranayo waa isla iyadii sawmaa gacmihii dhulka ku xajin lahaa unbaad maradan ku bedelatay waxoogay ku adkaynaysa salaada lama qabo marka fadhigii waa dhamaysatay uma yasjudu wuu sujuudi sajdatan sujuud ukraa kale mila aluulaa tii horeo kaleeta ah sidii tii hore aada usoo sujuudayeen soo marnay baad mar labaad u sujuudi oo nabigu sujuudda hore wuxuu yihi uma sjud xataa taطmaئina saajidan uma arfac xataa taطmaئina jaalisan uma sjud xataa taطmaئina saajidan waa sujuudi labaad iyadaa sifadeed iyo waxaa la aqrinayo tii hore oo kaleeto wey uma yarfacu ra'sahu madaxuu kor uga qaaday sujuuda labaad mukabiran isagoo allahu akbar leh taan axaadiis badan oo saxiixeynka ah baa kuga soo aroortay waxaa ka mid a ah xadiidka abi hurayre ee salaada nabiga ku tilmaamayey calayhi salaatu wasalaam markuu sujuudda nabigu ka tooso inuu allahu akbar dhihi jiray iyo kii hadda aynu soo sheegnaa fii kulli khafdin wa rafcin mar kastoo hoos loo hoobto iyo mar kastoo kor looga kacaba allahu akbar baa la ohanaya intaa haddii aad dhamaysato markaas ragcaddii koobaad dhamayso uma yusa wa yusanu waxaa sunno oo wanaagsan an yajlisa inuu fadhiisto muftarishan isagoo lugta bidixdaa goglanaya jalsatan fadhi laiifatan fudud lilistiraaxati uu nasanayo caqiba kulli ragcatin ragcad kasta gadaasheed laa yacqubuhaa uusan daba joogin tashahudun ataxiyaat ragcadaha tirada isdheer ee ta koobaad iyo ta saddexaada ragcadihii saddexde ilaan ta labaad ataxiyaat baa ka dambeeya haddaad istaagayso cabaar baabad iftiraash u fadhidayba waana inoo iman doonaa ataxiyaatkaa hore lugtaa lagu fadhiisanayaa haddaad haddaba kadib kacayso waabaad fadhidayba laakiin ragcadda koowaad markaad ka kacayso iyo ragcadda saddexaad haddii aad gadaasheed aynan maqrib ahayn ood istaagayso sida duhur iyo casar iyo cishe labadaa mawqic jalso yaroo fadhi yaroo khafiifa oo fa jalsatu listiraaxa la yidhaahdo baa iyadana sunna ah nabigeena ka sugan tahay sala allahu alayhi wasalam oo waxaa la yidhi faidaa kaana fii witrin min salaatihi salaadiisa ragcad tiro isdheera ah haddii uu ku jiro lam yanhad toosuma istaagi jirin xataa yastawiya qaacidan ilaa horta fadhiga ku buuxsam oo dhamaystmo halkaa fadhiga aada soo fadhiisanayso waxay yidhaahdeen qofka istiraaxaya nasasho yarna waa ku jirtaa oo adoo sujuudsan sujuuddii ka soo kaco toos u kac way yar dhib badan tahay haddii wax si kaa yar noqdaanna hore inaad u turuturootaa laga yaabaa laakiin caadi intaad soo fadhiisata haddaad fadhigii sujuudda ilaa kor ahaa yar kala goosato waad u yar nasatay kadibna gacmaha ku cusko adoo fadhiya toos u kac saasaa ka fiican amaa xadiidka fuqahada qaarkood ay sheegaan nabigu markuu sujuudda ka toosayo kaana yaquumu kaanahu sahmu sidii fallaan ama leeb la garay buu u boodi jiray fa mawduucu been wey nin been low aa sameeyey beenaan sal iyo raadtooda lahayn wey xadiidkaas iska jir yaan lagu qarin marka tan nabigaa samayn jiray marka sala allahu alayh waalih wasalam marka tartiib intaad lugta u fariisato kadib siika faa'iide kalena way yeelan doontaayo gaar ahaan imaamkay u leedahay ay dadku dhegaysanayaan dadkii maanta waxaa lagu imtixaanay deg deg fii kulli shay imaamka xataa lama sugi karo allahu akbartu yidhahda qaar baa kasii horeyn ood mooda inay meel u degdegayaan ama gadaal laga cayrinayo dib baan ka sheegi doonaa waad soo fadhiisatay marka uma yanhadu kadib buu istaagayaa muctamidan isagoo cuskanaya calaa yadayhi labada gacmood markaad istaagaysana labada gacmood baad cuskan dhulkaana wanaagsan inaad ku cuskato buudyahaaga haddaad cuskatana culimmada qaar baa yihi laa ba'sa dhib ma leh laakiin nasku muxuu ku soo arooray inaad dhulka cuskato nabigeena sal allau alah wasalam wayamuddu takbiira allahu akbartana wujiidi ilaa an yaquuma ilaa uu ka istaago halka nabigeennay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada markii uu tukiyey baa wuxuu yihi nabigu haddii uu sujuudda labaad ka kaco jalas waa fadhiisan jiray istiraaxadii wey wactamada cala alardi dhulkuu cuskan jiray uma qaama kadib buu istaagi jiray saasuu nabigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam uu malik ibn xuwayris ka warinayaa nabigeena sala allahu alayh ali wasalam xadiidkana waa bukhaari iyo keyrkii halkaa fadhigi waad haysaa soo maaha wayamuddu takbiira takbiirta goormaad bilaabi wey wax daliiloo gaar u taksiisinaya ma markaa sujuudda ka soo kacdaad bilaabi mise istiraaxada markaad ka istaagaysaad bilaabi wax daliil daliil cadow aada u tafsiiliya ma arag laakiin jamhuurta fuqahada waxay leeyihiin istiraaxada markaad ka kacayso baa takbiirta dhihi waayo takbiirtu waa takbiiru lqiyaami qiyaamkana bacda alistiraaxu bilowdaa ko faa'iidada ku jirtana waxay yidhaahdeen imaamkii marka uu soo fadhiisto istiraaxadii waajib ma aha hadduu sujuudda markuu ka soo kaco allahu akbar soo bilaabo oo istiraaxo yar uu galo dadkii aan istiraaxada gelin baa ka hormari waa la dhaaf maxduur sharci ah ka dhalan oo imaamki in laga hormaraa maxduurkaana waxaa lagaga badbaadi karaa dadku ay sujuudsan yihiin sow maaha ha kuu sujuudsanaadaan intay ku sugayaan goor goormuu allahu akbar dhihi ay leeyihiin aaya horta usoo fadhiiso markaad sii kacaysa ilaa wakti badan ba fadhihi mayside allahu akbar dheh allahuna aada bilowdeed fadhiga ka bilowday iyaga sujuudda ha soo bilaabaan ay kaa dambayso maha in adiguna de aada u culus tahay oo sikicitaankiiba muddo dhexda kugu qaadata maahane asalku way kaa dambaynayaan dadka qaar baa laakiinada allahu akbarta sugin shanqarka imaamka dhaqdhaqaaqa makarafoonku meesha ku qabaaye shabaxday ku toosaan taana waa mushkilad wey waa la degdegaya waa la cararaya meel loo cararaya garan maayo saa darteed labadaa cilla dartood mar waxay yidhahdeen daliil lama khilaafin fii kulli khafdin wa rafcin rafcigii baad kusii jirtaa dhexda maxduubkana waa laga cabsanayaa walidaalika nusuusta fuqahadu kutubtooda fiqiga calaa ikhtilaafi almadaahib gaar ahaan waxaan fiiriyey maalikiyada iyo xanaabilada iyo shaaficiyadaan fiiriyey akarkoodu daahirka nusuustoodu istiraaxada markaad fadhiisato istaaggan allahu akbar dhihi ruknigana waad ku buuxin maqaamkaasoo siduusan dikri uga khaali noqon saynu horay usoo marray ciladaasi dheheen wain tarakaha alimaamu haddii jalsadii imaamka isaga tago isagu fud horay u yihaahdo oo sida xanafiyada kaanahu sahm uu sameeyo jalasa halma'muumu ma'muumkuu fadhiisanayaa isagu laba sababoo labadaba marka koowaad sunnadii ma'muum iyo imaamba sunay u ahayd in la fadhiisto imaamka ka tegitaankiisu sunanimadii ma'muumka ay u ahayd ka saari maayo marka labaadina ma'muumnimadii iyo mutaabacadii waxu dhimi maayo waxa aad ka dambaynaysaaba waxa iska yar ahba iyadaa istilaaxa ka haritaankaa yarna dhib ma laha hadduusan dhibna lahayn sunnada aada la imanayso waa kuu sunno inaad samayso marka walaa tushracu jalsatlistiraaxihi mashruuc maaho lama jidayn lirafcin kasoo kornoqoshada min sujuudi tilaawati sujuudda tilaawada marka kor looga soo kacayo jalsalistiraaxa hala fadhiista iyada sunno maaha waayo waxay yidhaahdeen sujuud asala maaha waa sujuud sabab caarid a ku timid salaadiina ka mid maaha fadhigan istiraaxadana sujuudda salaada loo jideeyey allahu akbar ma la dhihi iyada sujuudu tilaawada markii aada hoos u socoto iyo markaad soo toosaysaba allahu akbar ma dhihi horta wax nas oo khaas ah kuma asixin laakiin in la dhahaa wanaagsan oo maxaa u wanaagsan tahay laba labadaba mar waye salaad baa lagu jiraa salaada qaaciidadeeda guudna fii kulli khafdin warafcin allahu akbar in la yihahday ahayd haddaba fii kulli khafdin wa rafcin cumuumkaa saxaabadu ay sheegeen ay wariyeen waxay wariyeen iyagaa laftooda ibnu mascuudiya ay kamid yihiin in salaada sujuudu tilaawa hadduu aqriyo uu sujuudi jiray iyagoo sheegay sujuudu tilaawa salaada in lagu sujuudo bay haddana yidhaahdeen fii kulli khafdin wa rafcin mas'alada labaadi waxaa dhici karta haddaad imaam tahay dadkiiyo dee inaad rukuucdo iyo in inaad sujuudooyin kale kuwa ogaan maayaan hadday kuwa ma'muumiina ku arkayeen sujuuddiina qayb baan ku arkin oo codkaaga dhagaysanaysa aayadda sujuuddana garanaya haddiiba se kuwa ku arkay keliya aad tihiin sujuuddaye toositaankii allahu akbar baa imaamka lagu ogaan jiray intaa waxaad ku kabtaa xadiis daciif oo imaamu lxaakim fii mustadrakii uu ku wariyey baa jira ou leeyahay nabigu markuu sujuudu tilaawa sujuudayo kaana yukabiru allahu akbar ku dhihi jiray waxaana dacfiguna ma adka qaaciidada caamkaana waa soo hoos galay shuruudii alcamalu bidaciif ay culimada in badan oo kamida haddii aanan dhihinba jamhuurtooda u dejiyeen way ku dabaqni oo cilada ku jirta ee keliya lafteeda ba inuu daciif yahay aan la isku raacsanayn cabdallah ibni cumar alcumari baa ku jira xadiidkaas riwaayaadka cubaydullahi oo walaalkiia ka dhigaya khata min bacdi riwaatiha wey waa cabdallah ibni cumar alcumari dacfigiisuna ma adkee xifdigiisaa wax yar laga sheegay sida tirmidiba marar badan u yidhaahdo wa cabdullahi ibni cumar alcumari yudcafu fi lxadiidi min qibali xifdihi ee ninka wax weyn oo badan laguma haysan culamada qaarna xadiidkiisa xasan bayba ka dhigaan xataa mutaahiriin sida alcalaama axmed maxamed shaakir raximah llahu tacaala ayay kamid yihiin bilaash baa lagu xisaabinayay ninkaas haddiiba asal guudna guda galay si gaarna u caddeeyey isagana inoogu dar intaa xaanku ugu dari wax diidayana maba asixinba intaa wax kaba hor imanaya baan jirinba intaaba hadii lahaya wax ka hor imaanayana uusan jirin alaleeyahay halkaa in la maro oo la takbiirsadaaye yaan lagaa tashwiishinin nin iskaga fudaaday baa laga yaabaa isagoo waxoogay xiimaya inuu kusoo galay uma yusalli wuxuu tukanayaa arakcata athaaniyata ragcaddii labaad kan ulaa sidii tii hore aada u tukatay umaad u tukan saa inaan idhaahno nabigaa ina baray sal ly slam waa isku mid nabigu almusii fii salaatihi ragcad keliya markuu u tilmaamay buu kadib wuxuu yihi uma afcal daalika fii salaatika kulliha sidaa un salaadaada dhan yeel wixii aan hadda ka hor soo marin oo ataxiyaad iyo lamid ahaa un inoo hadhi markaas ilaa fi niyati niyo soo celin mayso wlraami allahu akbarti takbiirat ixraamka ragcadaha dambe soo celin mayso wlstiftaaxi istiftaaxi ducadii furfurashadana soo celin maysido saddexdaasi ragcadda hore ay khaas ku yihiin inta laga soo bilaabo qiyaamkii iyo faatixadii ilaa rukuuc iyo sujuud iyo wixii u dhaxaynayey kii oo kaleetun baad ku celin koobiga ku celcelin inta ragcadood ay hadday laba tahay laba jeer baad koobiyey hadday saddex tahay saddex baad ka dhigi hadday afar tahay afar baad ka dhigi haddaad salaad sunno oo toban an tukanayso iyadii un baad ku celcelin sidii kayfiyad iyo qaab fain zaadad hadday ka badato salaatuhu salaadiisa calaa ragcatayni labada ragcadood hadday ka badan tahay salaadu salaadu hadday laba ragcadood ka badan tahay jalasa bacdahuma waxaa laga hadlaya salaadihii faradkaa ah wey ilan sunadu hal ragcadoo uga talayba noqon kartaay salaadaha faradkaa afar baa u badan labaana ugu yar soo ma ninkii xanuunsanaa wuxuu yihi subaxa afar tukaday war ka markii la yihi laba waay afar waxay tari weyday inay laba tari umalayn maayo afar waxay tari weydeen laba tay marka labaa ugu yaro subaxa maqribkana waa saddex saddexda kalena waa afar salaadihii hadda waxaa laga hadlayaa maqribkii iyo saddexdii kale fain zaadat hadday ka badata salaatuhu salaada markaa uu tukanayo calaa rakcatayni laba ragcadood hadday ka badan tahay jalasa bacdahumaa labada ragcadood kadib wuxuu fadhiisan muftarishan isagoo lugta goglanaya ataxiyaad dhexe iyo ataxiyaad dambe salaadu hadday leedahay tashahudka see loo fariisanayaabaa horta masalada laga hadlaya salaadda markaad ataxiyaadsan sidee baad u fariisan salaadihii waxaynu leenahay waxa aanu ka hadlayno maxaa sunno oo fadli badan weeye laakiin maxaa waajiba maaha waxaa banaan labada ataxiyaadba inaad lugta ku fadhiisata way banaan tahay waxaa kaloo banaan labada taxiyaadba inaad sinta dhigto lugta xagga u bixiso bidix way banaan tahay ama aljawaazu labaduba way banaan tahay inta aan ogahay wifaaqan qawla waaxidan culimada agtooda maxaa fadli badan maalikiyo meel bay mareen tawarugaa fadli badan fi jamiici salaati bay yahay xataa bayna sajdatayn saa darteed hala yaabin dhib badan baa la kulmiye haddaad maalikiyada la tukato xataa juluuskii bayna sajdataynka ahaa dhinaca dhulka oo lugtu kugu soo bixin markaasuu kugu celinayo meesha ruuxan sunnadu khilaafsan yahay hadhehele madhabka maalikiyada saa qaba dawaahir axaadiis bayna deliishadeen cagsigoodana xanafiyada ay istaagtay iyagu waxay dhaheen salaadaba daba iyo dacal waxay doonima ha noqoto iftiraash wey saas darteed xanafiyada hindigiiyo haddaad la tukataan wax tawaruk la yihahda arki maysaan iyadana dawaahir bacdu nusuus bay daliishadeen afdalkaan isku haystaa intaas innaga waxaa isku soo hadnay fa iyo farceedi farceeda mataqaanaa xanaabilada xanaabilada haddii hadalka laisku yar qalqaloociyo waa wej min awjuhi shaaficiya abay shaaficiyada dhihi jireen calaa kulli xaal un shaaficiyadu bay ka farcantayo riwaayaadkoodana gaaliban tisca wa bilmia waa qayb waa shaaficiyada waa laga heli oo laga waayi maayo labadoodu midna waa isku waafaqeen midna waa ku kala tageen midda isku waafaqeen waxaa weeye salaadu hadday laba ataxiyaad leedahay ka hore waa iftiraash ka dambena waa tawaruq sunadu saasaa fadli badan daahirka nusuustana sidaasaa u dhow saa darteed wuxuu ku yihi fain zaadat salaatu hadday ka badato calaa ragcatayni laba ragcadood jalasa bacdahumaa gadaashooda wuu fariisan muftarishan xaal uu yahay mid lugta goglanayo dhiganaya watashahada waana ataxiyaatan laba mas'alaad haddaba u sugan u baahan tahay in lagu caddeeyo salaada fadhiga dhexdee ataxiyaadka horaa labada ataxiyaad salaada leh in lugta lagu fadhiisan laba in la ataxiyaatan labada mas'ala soo maa xadiidkii fii musii salaatihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiid abu daawuud warinayo sheekh naasirna uu leeyahay isnaaduhu jayidun uu saxiixinayo wuxuu ku yihi faidaa jalasta fii wasati salaati salaada dhexdeeda haddaad fadhiisanayso faطma-in waftarish fakidaka lyusra ku xasil fadhigaa lugtaada bidixna ku fadhiiso uma tashahad ataxiyaata kadib xadiidka abi xumaydi saacidina wuxuu ahaa waidaa jalasa fi rakcatayni iftarasha laba ragcadood markuu dhamaysta hadduu fadhiisanayana lugtuu ku fadhiisan jiray xadiidkan ibn mascuudna wuxuu ahaa fii kulli rakcatayni taxiya laba ragcadood oo kastaba ataxiyaati waa daba taalla masalada haddaba intaa meeshaa ku xil hadday salaadu hal ataxiyaad leedahay tan haddee labadani atixiyaadkii dambaa yimid sow ma aha waidaa kaana fii aakhiri salaatihi tawaraka sintuu dhulka saari jiray wayna inoo iman doontaa wasallaa waa ku sallinayaa cala nabiyi sala allahu alayhi wasalama waxdahu keligii duuna aalihi aalkiisa ku dari maysa allahuma salli calaa muxammadin baad ku gaabsan wa calaa aalihi ku dari mayse ataxiyaadka hore wey oo maxaa u daliila nabiga in lagu saleeyayo calayhi الsalaatu wasalaam atexiyaadka oo dhan bay ku jirtaa riwaayaadka atexiyaadka wariyey oo dhan bay ku jirtaa aalka in laga reebana aayad iyo xadiis iyo asar la cuskada midna ma leh laakiin halkaa waxaa la maray ataxiyaadkan hore waxay dhaheen laba arrimood bay isa saareen marka koowaad horta waa sunno waaba laga tegi karaa bay dhaheen salliguna tashahudkuu tabac u yahay tashahudka ataxiyaadka iyo salligiisubana waa sunno ko salaada ataxiyaadka sunanka salaada dhexdeeda dhacana sideedaba mabnaaha takfiifu waxay ku salaysan tahay in la fududeeyo salaadii aali haddaad dheeraysood ibraahimiya gashana salaadii baa dheeraan bay yidhaahdeen intaa waya tacliilkeedu ama taxiyaadka hore inuu sunno yahay tanoro taksiif baa ku sabeta ba dhahdeene ataxiyaadka hore inuu sunno yahay maxaa u daliila nabigaa ka tegay halmaan uga tegay umana soo noqon dibna kama qabaynin sujuudu sahwi keliya uu ku kabay marba salaadii la-aantii hadday asaxday inuu sunno yahaan garanay dhaheen taana nabiga waa sugan tahay alayh salaatu wasalaam waa xadiidkii صaxiixeynka ee cabdillaahi bni buxaynata radi allahu canhu waardaahu nabigu wuu salaad buu galay halkii atixiyaa laba ragcood markuu dhameeye laga sugayey uu mid saddexaad ukacay saxaabaduna waa raaceen salaad wuna u xasuuseen u halmaamay salaadii markuu dhamaystay ee assalaamu calaykum ay sugayeen buu laba jeer sujuuday kadibna markaasuu assalaamu calaykum yihi hadduu rukni yahay sida kuwa kale waa loo noqon lahaa bay yidhahdeen sujuudda la dhaafay waxaa weeye maa bacdahaa lahu waa kii la yidhi ataxiyaadkan sujuud baaba lagu kabay soomaarati maxaa oo sujuudda lagu kabay ma waxay tusaysaa sunna inuu yahay waxay dhaheen ha laba arrimoodba mar weeye lama soo celinin mar labaadna sujuudu sahwiga laftiisaa sunna ah waxa ay sunno kabtayna sunna weeye sunno waajib ma kabte maa jabarat naafilatu fahuwa naafilat ba haddii sujuudu sahwigii waa suno aan nidhi sunna sunay kabi kartaa ee sunno waajib bedel kama noqoto lanna bedelka iyo mubdelku xukumka martabada iyo darajada waa inay isku mid noqdaan halkaasay fuqahadu la mareen adiga ama ha ku cajabiso ha ku qanciso ama yaanay ku qancinin allahu naxariiste shecor faaruqba waa buu noo yimid masaa'il sifaada bay arday weydiiyeen madiina aan joognay waa uga jawaabay way la yardoodeen aada buu ula hadlay mid baa yii sheekh ani warkaaga ima qancinin sheekhu rafael allah unaxariiste in hadalka heliwog bu ahaa gaar ahaan hadday xijaaj iyo mujaadala iyo doo tahay xubinta hadalka waa qaban ogaan wuxuu yihi ah, yaa waladi ilaahayba ambiyada dadka inay qanciyaan uma soo dirinayn waxu sheegaan kusoo diray ambiyadu imisaan ku qancin buu yihi aniga waxbaan kuu sheegi karaa laakiin inaan ku qanciye ilaahayba ima saarin marka masalada waxaan uga jeedaa wejka ay yidhaahdeen inaan kuu sheego baa igu leedahay inaad ku qancdo ambiyadii baan ilahay dadka qancaan ku qasbin oon laasimkooda ka dhigin qanaacada qalbiga waa qeyb ilaahay bixiyo way ka soco uma yaquumu kadib waa istaagayaa mukabiran isagoo allahu akbar leh muctamidan cuskanayay calaa yadayhi labada gacmood markaa la istaagayo in la takbiirsadana way sugan tahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu labada ragcadood ka istaagayo allahu akbar ku dhihi jiro bukhaari baa wariyey oo bukhaari iyo muslim baa wariyey in badan baa nabiga laga wariyey gacmaha cuskashadana waanan soo marnaybo wactamada calى ardi uma qaamanu soo marnay faidaa qaama hadduu istaago markuu istaaga kadib rafacahumaa labada gacmood kor buu u qaadayaa xadwa mankibayhi labada garab qaabilkooda gacmahana kor baad u qaadi waa ragcadda saddexaad laakiin goor baad kor u qaadi markaad istaagta kadib markaad istaagta kadib baad kor u qaadi intaad fadhida maaha halkaa labada wahmi baa idinku baraarujin marka wahmi waxaa iskale kubaa sheekh naasir raximah llahu tacaala fii sifati salaati oo wuxuu leeyahi wakaana yarfacu yadayhi maca haada takbiiri axyaana inta uu fadhiyo buu marmar kor u qaadi jiray aysan weli istaagin sheekana wahmi baa ka dhacay dadkuna mid ka weyn bay dul saareen isagu marmar buu yihi dadkiina daa'iman bay u ufahmeenoo dad waxaa arkaysaa mar kastaba isagoo fadhiya qaadi sheekhu mar kasta adoo fadhiya qaad ma dhihin wuxuu ku yihi inta badan markaad istaagta kadib baa kor loo qaadi weye laakiin jumladaas inuu ku baraarujiyey ahaydee lafdigeedii ma qorin laakiin axyaanan marmar wey isagoo fadhiyeed allahu akbarta buu marmar buu kor gacmaha u qaadi xilliga fadhiga wey haddii lagu yihahda marmar hadalkaa macnihiisu inta badan saa ma ahayn soo maaha innaga maadaama tii kale sida badan uusan dhihin marmartii daa'iman baan u bedelay taasi waa wahmi innagu aan dul saaray oosan sheeku dhihin wey laakiin axyaananta lafteedu daliil ma laha bal laba weji labaduba adilada way khilaafsan tahay dhammaan adiladu idaa qaama way leeyihiin hadduu istaago idaa qaama hadduu istaago xiina yaquumu maaha markuu istaagayo waxaaba sii xoogeynaysa mas'alada cali iyo ibni cumar iyo xadiidkaa way wariyeen oo rafculyadayn ragcad taaliay wariyeen haddana waxay ku dareen sida xadiidka cali abu daawuud warinayo imaamu axmed iyo bukhaariyana ay saxiixinayaan sheekha laftiisuna uu qabo saxiix inuu yahay wuxuu leeyahay walaa yarfacu yadayhi fii shayin min salaatihi wahuwa qaacid nabigu weligii isagoo fadhiya gacmo salaadiisa kor uma qaadin jumlada maxaa ku xigay cali u leeyahay waidaa qaama min arakcatayni rafaca yadayhi kadalika laba ragcadood marku gacmaha kor buu uqaadi jiray haddana wuxuu ku isagoo fadhiya weligii kor uma qaadi jirin isku dar maxay noqon idaa qaama markuu istaaga kadib wey saas darteed sheeku asalkii sifatu salaadka haddaad u noqotee riwaayaadka mufasalka ee muqararka ee saddexda mujalad ahna mas'alada axyaana wax daliila uma keeni hataa wax daliila kuma keeni walidalika masalada axyaananta ah axyaananta iska tuuro idaa qaama min arakcatayn markaa istaagta kadib baad kor u qaadi gamahaga wa yusalli wuu tukanayaa maa baqiya waxa soo haray salaada kahaaniyati sida ragcaddii labaad ilaa fi ljahri wasuurati labadaa masalaad iyadana ka reebi oo salaadii ragcadda saddexaad iyo afraadba sida talabaad u tuko laakiin hala jahli haddii taa labaad lala jahli jiray oo ceshihii iyo maqribkii ragcadda labaad waa lala jahlaa kor baa loo akriya sow ma ta sideedii u tuko laakiin kor ha u akriyin ko ragcadda koobaad iyo labaad faatixada kadib suurad baa sunno ah laakiin saddexaad iyo afraad maya labadaa mas'ale iyadana kaga duwan tahay intaasi sujuuddii iyo salaadii iyo ataxiyaadkii horaa ku dhammaaday de salaadii waynu kasii baxaynaa ee ataxiyaadkii u dambeeyeynu ufadhiisan wayajlisu wuu fadhiisanayaa fii akhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeeda iyo dhammaadkeeda litashahudi ataxiyaad buu u fadhiisan mutawarikan isagoo sinta dhiganaya oon lugta ku fadhiisanaynin see mutawarik maxaa la yidhahdaa yafrishu yusraahu lugtiisa bidix dhulkuu goglayaa wayansibu yubnaahu lugta midigna waa taagayaa wayukharijuhaa tii bidix wuu bixinayaa min taxtihi ay taxta yumnaahu lugta midiga hoosteeduu ka bixinayaa ama isaga min taxtihi taxta juluusihi lugtaadii bidixda intaad gogasho baa dhinacaa u bixinaysaa si sinta warig waxaa la yidhahdaa halkaa misigta iyo sintaa la yidhahdaa warig ilaa warigka iyo sintaada dhulka ay gaarto saasaad u fadhiisan wayufdii wuu gaarayaa biwarikihi sintiisana ilal ardi dhulkuu gaarsiinayaa saasaa sunnaa isagu wuxuu kugu yihi wayajlisu fii aakhiri salaatihi salaada akhirkeeda laa fara mahal atixiyaad bay leedahay ma laba atixiyaad bay leedahay haddaba culimadeena fuqahada xanafiya xanaabilada iyo shaaficiyadu mid bay isku raaceen cibradu ma aha cadadka rakacaadka cibrada waxa lagu salaynaya waa imise ataxiyaad wey waxaa loo leeyahay adii sheegi ragcad wataroo sunnoo hal ragcad ay noqon kartaa iyadoo hal ragcaday ay hal ataxiyaad yeelan kartaa iyadoo toban ragcadood ahna hal ataxiyaad way yeelan kartaa oo nabigu sunatuleil markuu tukanayo mararka qaarkood kaana yusalli lix ragcadood bilaa tashahudin atixiyaad la markaasuu atixiyaadsan jiray kadib uu kaci jiro hal ragcadoo watara ku dari jiray mararna sideed buu hal atixiyaad ku tukan jiray mararna shan buu hal atixiyaad ku tukan jiray haddaba salaadu iyadoo shan iyo sideed badhan hal atixiyaad way yeelan kartaa iyadoo hal ragcadana hal atixiyaad bay yeelan kartaa iyadoo laba ragcadoodana hal ataxiyaad bay yeelan kartaa iyadoo watarkaagay saddexaad israaciseen hal ataxiyaad waad u yeeli kartaa haddaba tiradoo kala duwan bay laba yeelan kartaa ama hal yeelan kartaa salaadii maxaynu ku qiimaynaa waxay isku raaceen mid salaadii aan u kala qaadno salaad hal ataxiyaad leh iyo salaad laba ataxiyaad leh tii laba ataxiyaad lahaydna way isku raaceen ka horena iftiraash weeye ka dambana tawaruq weeye tii halka atixiyaan lahayd bay isku qabsadeen marka shaaficiye waxay yidhaahdeen halka atixiyaan ay leedahay waa ugu dambeeya saw maaha haa tawaruq baa la samaynayaa xanaabilana waxay dhaheen halkan atixiyaan baa ugu horeeya saw maaha haa iftiraash baa la samaynayaa laba arrimood bay labadaba sameeyeen marka xadiidkii dheeraaye abu xumayd saacidi oo nabigu salaan laba taxiyaaloo tukaday uu tilmaamay bay qolana qaybta hore soo qaateen qolana qaybta dambey qaateen qolada xanaabiladaa ku iman oo nabigu sawkiin la yihi waidaa jalasa fi rakcatayn iftarasha laba ragcadood hadduu fadhiisanayo u iftiraashi jiray maxay tahi muranka maxaa keenay nas cad baan hayaabu ku leeyahy markaasa le wallaahi ninkan garba lagama haye qolada kale warkooda ka bax saa u leedahay sidaan baa qoladii kala iman nabigu sawma dhihin bay dhaheen waa qaybtii dambe waidaa kaana fii aakhiri salaatihi tawaraka salaada halkii ugu dambeysay hadduu joogo kanba waxbaa ka dambeeya maya fii akhiri salaatihi sawma ahaa nabigu so fii akhiri salaatihi tawaraka nas baa walaayaae bad isu xijin bay kuleeyihin markaasa walahi qoladii hore warkooda ka bax nas bay khilaafeen walaysa kadalika xadiidku wuxuu ka hadlayaa salaad laba ataxiyaale khilaafka meesha yaalana labadii ataxiyaad salaadii lahayd iyo salaada hal ataxiyaad ataxiyaadkani kii horena wej buu ka shabahaa ka dambana wej buu ka shabahaa midkii hore wej buu ka shabahaayo midkoodna ataxiyaad hore kama horeynin waa ataxiyaad ka horreeye salaad dhaca si ragcataynina waa isw iyagaaba isku raacay lafdiga ragcataynka in la ilqeeyo ragcaddii watarka ahayd ee hal ragcad ka horeysay ataxiyaadkeedii baa la isku haystaa ama kii shan ragcadood hal atixiyaad la sameynaya baa laysku haystaa cadadka inaga daabaa la yii waay acdaad la yihahda inaga ilqeeye haddaad eegta dhinaca ka eegto kii la iftiraashi jiray atixiyaadka salaada u horeeya wahaa kana waaye haddaad dhinaca kale ka eegtana kan u dambeeya salaada tawarug baa la samayn jiray kii u dambeeyena waaya isagiibaa kii u dambeeyena kii u horeeyena ninkii ka u horeeya shabihiisu inuu u badan yahay ay usoo baxdayna iftiraash buu amray ninkay usoo baxday kan dambe inuu shabahiisu u badan yahayna tawaruq buu amray haddii istimbaaaadka ay yihiin inagu shaaficiye haddaan nahay maxaan ku keennay shabahu ka dambe u badan yahay oon tawaruka ku dooranay waxay yidhaahdeen hal arrin baan ku dooranay waxay yidhaahdeen hadayna soo tilmaamay bayna sajdateenka iftiraashka waxaa loo sameeyey oo markay sujuudu sahwi ku laaban tahay iftiraashka loo sameeyey waa istaagga iyo camalka kale ay u fududahay ko markii tawarug la samaynayana waa nin si fiican isu dhigtayoo wax damba aan u laabnayn halkan atixiyaadi waad isdhigatay camal damba kuma laabna shabahaasaa xoog badan midda labaad labadan salaadood salaadaada ninka maamuumkee ku soo gaara inuu ataxiyaadkii hore aada ku jirto iyo kii dambe inaad ku jirto salaadaadii gabagaba tahay iftiraash iyo tawaruq baa lagu kala gartaa muxuu kuu kala garan waayahay maxaa isaga faa'iido ugu jirta inuu kala garto maxay dhan faa'iida ugu jirta waxaynu nidhi fadliga salaatu ljamaaca qadarkee baa lagu haleelaa waan su khilaafna wax qaar waxay yidhaahdeen rakacad inaad ku soo gaarto rukuuc ugu yar tahay baa si fadliga jamaacada lagu helaa ayib qowlka haddaynu qaadano ninkii adoo ataxiyaad u dambeeyo jiray inuu kugu xirto waxaa uga fadli badan intuu dhinac kaaga leexdo dhawr soo daahday intuu isku urursado jamaaco fadligeed inuu raadsado waxaa ku kaalmaynaya inuu ku fiiriyo saad ufadhido xataa yakuuna faariqan laakiin haddaad iftiraash isaga fadhiisato maba ku kala garanayaba wejkaa marka la eegana tawarugaa fiican horta waxay dhaheen marka la ururiyo in tawarugu fadhigii dambe uu ka ka shabah badan yahay halkaasaanu ka keenay fa kaana qawluna arjax saasuu qolkayga raajix ku noqday waxaa weeye waa tacliilaadkii aniga tandiirka shaaficiyada iga rabtaa uga hore kusoo iriye wixii kale igama ratid mas'aladu mas'alada iftiraash iyo tawaruq afdal inay tahay buu ku caddeeyey wa qacada si kastoo uu fadhiista haahunaa halkan iyo wafiimaa taqadama fadhiyadii soo hormaree taxiyaadkii hore iyo bayna sajdataykaba jaaza waa banaanye iftiraash iyo tawaruqkaad samaysta waa banaanye oo maxaad warkaa iigu soo taxday afdalkaan ka hadlaya keebaa fadli badan baan ka hadlayo jawaaz iyo banaani lagama hadlaynin wahay-at liftiraashi qaabka iftiraashka loo fadhiisto iyo watawarukina sunnatun weeye waxaan waa sunno kee fadli badan baan ka hadlaynay intaba way wada banaan yihiin banaanaansha haddii la yihaahdo marka mas'alada tafdiilkeeda niqaashka xiddo iyo dagaal iyo qaylo iyo hakeenino ha isku dagaalina inay wada banaan tahay oo sharciga waafaqsantaha isku wada raacsannahay afdaliya weeye baasha marka kor ha u citaalinin aad kor ha ugu lisinin oo qolaad iyo qaylo inaan dhalanin ayib aan gebagabayne wayaftarishu lmasbuuqu fi aakhiri salaati limaami wayatawaraku aakhira salaati nafsih haddii salaadii qaybi kaa horeysay imaamkiina aakhira salaatii uu tawaruko adu maxaad samayn salaad baa kuu dhiman adiga nin salaad u dhiman tahay wuxuu samayn jiray baad samayn wayftarish lmasbuuqu kii salaada qayb lagala horeeyey ee qaybi hortii la tukaday lugtuu ku fadhiisanayaa guglanayaa fii aakhiri salaati imaami imaamkuu ku xihan yahay salaadiisa aakhirkeeda wayatawaraku sintuu ku fadhiisan aakhira salaati nafsihi isaga naftiisa salaadiisa markuu aakhirkeeda gaaro wakadaa yaftarishu huna u dambeeya waxaa iftiraas samayn oo lugta ku fadhiisan sidoo kale man qofkii alayhi lagu leeyay sujuudu sahwin sujuudu sahwi camal baa weli u haray waidaa sajada hadiu sujuudo sujuudu sahwigii la yimaadana tawaraka intuu ku fadhiisan wasalama assalaamu alaykum markaa dhihi meelaan camal dambe ku laabnayn oo ficil ah qowl la akriyo iyo asalaam mooyeen baa tawaruka loo baahan yahay ihaadeen wayadacu fi tashahudayn labada atixiyaad wuxuu saari yusraahu bidixdiisa calaa fakidihi bawdadiisa cinda arafi rukbati lowga agtiisuna geyn bawdadaa kore geyn mayside bawdadoo lowga u dhowaad geyn mabsuutatan iyadoo faruhu fidsan yihiin madbuubatan iskuna dhegan yihin waa soo marnay wayaqbidu waa laabayaa yumnaahu midigtiisa wayursilu wuu sii dayn oo wuu fidin almusabixata fartan lagu tasbiixsadana wuu fidin faraha kalee midiguu laabi saddexdaa weeye faraha la laabaya loo jeeda waa saddexda tan lagu tasbiixsanaya kamid dhinaca geeska ka xiga ayib fartii afraad ee musabixada ahaydna yursilu wuu sii dayno wuu fidin maxaa soo haray wayadacu ibhaamahu suulkiisana wuxuu saari calaa xarfihaa darafkeeda shaaficiyadu wataas xadiidkaa wuxuu ahaa alaaan wa hamsiina sidii tiradii carabiga ee kontan iyo saddex ahayd baad gacantaada u qori muuqaalka qabashadeeda waxaad ka dhigtaa konton iyo saddex kontan iyo saddexdii see looga dhigi baa laysu qabtay axaadiista daahirkeedu waxay u badan yihiin suulka in fartan la saaro oo sidan xalaqad looga dhigo ama tan markaa wada laab ama lafteeda wax yar fidi halkaa markaad i fiiriso eber sawmaaha duleelka muuqda eberta carabiga shan bay u dhigantaa halkan markaad fiirisana saddexdiiyo ul taagan soo saddex maaha kontan iyo shan saddex wataas iyo maya kontan iyo saddex tanaad gudaha gelisa duleelkii duleelka eberkaa banaanka soo mariyo fartan saan oo duleelkii shanta ah halkan ka dhig saddexdiina xagga aha noqoto saasaa uga dhow saa wey shaaficiyada tan dambe suuraday qabaan waxaan filayaa suurada hadda uu ka hadlayo inaad fahamtay oo wayadacu ibhaamahu suulkiisa wuu saari calaa xarfihaa dhinaceeduu saari wayarfacu almusabixata fartan lagu tasbiixsado kor buu u qaadi mushiiran bihaa isagoo ku tilmaamaya cinda qawlihi ila allahu ashhadu an laa ilaaha ila allahu baa kor u qaadi walaa yuxarikuhaa dhaqdhaqaajin maayo cinda rafciha markuu kor u qaadayo dhaqdhaqaajin mayside hal marun baad kor u dhalici dhowr mas'alo wey halkan haddaba meshi rijaalu axmed ay rabeen halkan waayo marka koowaad farta in kor loo qaadi ishaaradeedu ishkaal kama jiro su-aasha koowaad iyo su-aasha labaad baa idinku muhiimsan goormaa kor loo qaadi mase la dhaqdhaqaajin haddiise la dhaqdhaqaajiyo kayfiyadee baa loo dhaqdhaqaajin taana ahan idinku dara iyadana masalada koobaad goor baa kor loo qaadi adiladu si cad uma tilmaamin intaan garkay aan garanayo waktigaa kor ha loo qaado maynan dhihin intaan garanayo fuqahada u badan waxay yidhaahdeen cinda kalimati tawxiidi baa kor loo qaadi oo macnay leedahay yidhahdeen marka tawxiidku ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdaaniyada aad qirayso baa mulfit linahar intibaah inay tilmaanto baa la rabaa bay yidhahdeen ko imaamu lbayhaqi oo adilatu shaaficiyati aabba u ah iyo rag kale mid kale ay ku dareen waxay yidhahdeen laba xadiis baanu jamcinaynaayo masaladii yuxariku bayna gashay xadiid cabdillahi bn zubayr waxaa lagu wariyey rasuulka ilaahay baan arkay laa yuxarikuhaa aan dhaqdhaqaajinayna farta nin kalena wuxuu yihi fara'aytuhu yuxarikuhaa isagoo dhaqdhaqaajinaya saan ku jamcinaa ma dhaqdhaqaajinaya wuxuu u jeedaa ma joogtaynaynin uu dhaqaajinayaana cinda alishaara u dhaqaajinayaabuu ujeedaa saasaan ku jamcinaynaabay yidhahdeen intaa ka badan masalada kale uga iga gudbiyo taxriigka farta ma la dhaqdhaqaajinayaa masalada waxaa kusoo arooray adiladu waa saddex nooc wey hal nooc sixadiisa waa la isku raacsan yahay ishaarada kaana yushiiru bihaa gacantii in kor loo qaado farta la taago waa la isku raacsan yahay ama aynu niraahno bidaayatu tashahud atixiyaadkaa farta taagideeda lala bilaabi ama cinda kalimati tawxiid baa la taagi aan dhahno taagiddaa nusuusta sheegtay ishaaradu way way ansaxday nawca labaadi waa xadiidka bnu zubayr ee sunanka aho laa yuxarikuhaa ma dhaqaajinaya nooca la saddexaadna waa cagsigiiso xadiidkii waxay weeye lahaa waaid casim bnu kuraybin can abihi ahaaye yuxarikuhaa fara'aytuhu yuxarikuhaa yadcuu bihaa wy ugu dhaqaajinayay mana dhaqaajinaynin wuu ishaarayay culimada madaahibtooduna waa saddex qolo yidhi way wala asaxeen yuxarikuhaa wuu asaxay laa yuxarikuhaana wuu asaxay waana in la jamciyaa maxaa lagu jamcin markii tawxiidka la joogaa kor loo qaadi oo la dhaqaajin inta kalena la dhaqaajin maayo waa bayhaqa iyo ragga lamidka ah ragkaas iyagu yidhahdeen labada nasba way asaxeen iska dhaqdhaqaajina war maaha dhaqaajin maayana war maaha hal mar dhaqaaji oo yuxarikuhaa ka dhig inta kalena laa yuxarikuhaa oo maxaad hal mar yuxarikuhaa u dhahdeen oo intaasaad garan laadahay adiga iyo ad haddaad tirada wuxuu kuleeyahay mas'alada amar iyo ficil iyo nahyi baa kala jira ficilku hal mar keliyuu ku ruboobaa macnihiisa oo yuxarikuhaa isbaat wey laa yuxarikuhaa nafyiguna dawaan buu ku ruboobaa lidalika nafyu acamu halkaa mar baa laga soo istinaano ibaatka xadiidkaa ku filan kan kalena tacmiimka fiimaa siwaaha un unbaa ku asaxaya oo nafyiga iyo ibaatku way kala duwan yihiin madluulkooda ay ku rugoobaan halkaa warkooda iyagu waa cadyahay nimankaa mugdi ma saarna qolo waxay yidhahdeen maya laa yuxarikuhaa ma asixin oo shaad wey iqaadba ha wariyaan oo iqaadkii badnaaye xadiidkii ibnu zubayr ma sheegin ibni cajlaan iyo rag lamida ah ama shabaha la keliyoobay riwaayadu shaado wey maxaa soo haray yuxarikuhaa keliya soo hartay biduuni mucaaridin waa madabka sheekh naasir iyo rag lamida ah ay qabaane uu meelo badan silsila saxiixa iyo tamaamul minaha iyo uu aada ugu doodayay sifahana uu ku qoray wey qolana way waxay yidhaahdeen wax ka asaxayba ma jiro laa yuxarikuhaana ma asixino waa shaad yuxarikuhuna ma asixinoo iyo lafteeda waa shaad oo waxay yidhaahdeen dhowr iyo toban iqaadaa weriyo laa yuxarikuhaa ma sheegin zayd ibnu qudaame keligii baa sheegay imaam abu daawud riwaayadaa markuu wariyey fii sunanihina shuduudkeeda wuu tilmaamay oo wuxuu yihi ayru zaaidata laa yaqulu yuxarikuhaa zaaide cid aan ahayn oo laa yuxarikuhaa tiri ma laha aimo iqaadu xataa ka jabalsan baa la wariyay sida sufyaanaynka iyo bishr bn fadl iyo jaamic ibn shida jaamic iyo rag badan baa wariyay dheheen waana ragga muxaririinta ahlulxadiidku halkaasay u badan yihiin waxaana aada u taxriiriyey wiil reer yamaneeda oo mas'aladan kitaab ka qoray wuxuu qoray albishaara fi shuduudi taxriiki wa hubuuti ishaara ishaaradu inay soog taxriikuna shaad yahay mqadimadan allah naxdin sheekh mqd ibn abd ilwaadic baa u sameeyey sheekh naasir fii tamaam ilmina markuu baxsiga khulaasadiisa keenay waa qiray in ninkan keligii la keliyoobay laakiin waa la jamcin karaabuu ku dooday laakiin tafarudka iyo siqaadka o dhan dhinacan ay ka mareen qaacidatu shuduudka waa ogolaaday laakiin waa la jamcin karaa iyo masalaheeda dooda cilmiga aan kuba jirin sheekh bay waxoogay xujadiisu markay daciiftay taqdiirkayga bay masale aan loo baahnayn bay la gashay masalaha la gashay waxaa weeye waa yaryar tihiin welibaydaan bislaanin masalada inaad cadaan noqotaan baa loo baahan yahay masalada qawaacid baa laga hadlaya keligoodna maaha rag badan oo aimo muxadisiin oo mutaqadimiina baa qaba rag ajillo ah oo alxadiid oo xilligaa joogay waxaad leedahay sheekh muqbil ma bislaanin mise waxaad leedahay bakr ibn cabdillah abu zayd oo masalada lafteeda radiyey kitaabkiisana la jadida fi axkaami salaa bu isna masalada uga hadlay iyaga ma bislaanin maadihi wiilkaa yarka haddii waxoogay hadalka lagu yargodo xaggaa loo yarriixo rag ajilao laftooda aan la riixi karin baa jooga marka masalada ah maadan bislaanin iyo taaisi waxoogay khaarija mawdici nizac wey qawaaciddii aniga waxaa raajixila wiilka yamaniga sida uu yihi oo yuxarikuhaa iyo laa yuxarikuhaa midna inaan asixina ishaarada keliya soo hartay ayib haddaan idhaahno dhaqaajina alaa hada madhab shaaficiyati saa darteed dhaqdhaqaaqu maadaama shubha daliil kusoo aroortay salaadii ma jebinaya waa karaahiye maya waxay dhaheen fartun hadday tahay lishubhati daliili waa karaahiyo jebin maayo laakiin haday haday kafku la dhaqdhaqaaqo de far la dhaqdhaqaajiyo daliilku sheega kaf lama sheegine alaaa xarakaati mutawaaliyaati balat salaat udhi see loo dhaqdhaqaajin idinku gabagabeeyo waan isku dari doonaa aqal tashahudka salaadda waanu dhamayno salligaa kolon gaaro insha allahu tacaala see loo dhaqdhaqaajin kayfiye gaara naska kuma soo aroorin sadaa darteed daahirka ha la dhaqaajiya haddii la yidhaahdo qawlkaa la qaato sidii loo dhaqdhaqaajiyaba waa iska mutlaqoo nas gaara ma laha maalikiyada iyagu ra'yi gaara leh maalikiyadu kor iyo hoos maaha waa midig iyo bidix oo markaad dhaqdhaqaajinayso midig iyo bidix ha dhaqaajisa wey qaarkoodi gacanta iyo kafkoo dhanba wareejina saasuu kule markuu kuwaag tukanay maalikiyadu laakiin farta aada hawtayana kuu taagnaanin haddaad axnaaf baadiye iyo duura la tukanaysood wadamadooda tagto fartaada nabadgelyadaadu waxay ku jirtaa haddaad sidooda kor u qaataka inaad iska sii dayso haddii kale wax sidai rag ku dhacday baa kugu dhici qolyo farta u taagan tahay bay baadiyahooda arkay waaqii afghanistan sida qasas oo qoran aan akriyey intay u yimaadeen bay dhaheen nimankan salaada ku ciyaaraya bay la hadleen de nin salaad ku jira ma hadli intay soo qateen bay fartii jag ka sii casabka caamada markii madaahib la kala yahay mushkiladaas leeyahay qolada waxaa la yidhi intay isku hareereeyeen gacmahay salaada kor qaadqaadayeen baa nin u yimid war nimankan waa madhab kale oo shaaficiye la ihahda haystaane xadiid iyo daliil laguma qancin karo ma ha shaaficiye miya ha bes bes bes bes bay yihahdeen qolaa waxaan ku idhi sababka hadda markaan tagay in xanafiyada iyo masaajidda isku rafaadsana kasa waxaan warheeb nahaya masaladii daliil aad u qabtaan shaaficiyaan nahay hundaha shaaficiyay garanayaan waa idin qadarina lakin xadiid iyo kan aad tusta iyo waxaas ka dhaha dhici maayo masaajid buuq iyo dagaal magmaaleba ka dhici masale aad daliil uhaysataan shaafici soomaliya idaa saxa alxadiid fahuwa madhabi annaga shaaficiyaan nahay soomaali baa nahay shaaficiyaan nahay imaamu shaaficina idaa saxa alxadiidi fahuwa madhabi buu yihi masaladii annaga madhabkana haysana shaaficiyaan nahay dhaha marka wayna tixgelin wayna ixtiraam bay dheheen wasaaba dhahan ku ri dalil maaa dhamayo iyagaa shaaficiyaan nahay iyo xasaasiyad laga qabaa lafteeda waxaway waa laga erbidsan yahay raggii dadka didiyeyo dadka hala soo celiyo dheh wa aqalu tashahudi ataxiyaat waxaa u yar ataxiyaatu lilahi salaamu calayka ayuha nabiy waraxmat llahi wabarakaatuh salaamu calayna wacala cibaad illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu an ashhadu ana muxamada rasuul llah intaasaa ugu yar waa tashahudkii ibni cabaas ee imaamu shaafici fi lum ku wariyey sunankuna ay soo saareen asaxay laakiin waxbaa ka maqan ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu aayibaatu saddexdaa ka maqan almubaarakaatu salawaat ayibaat buu ka tegey wuxuuna isagooda kasoo qaatay nawowi fi minhaaj isna waa ka tegey laakiin kitaabu um lishaafici asalka loo noqonayo saddexdaa waa ku jiraan salaamu calaykum allahayn waa riwaayada ibn cabaas saa darteed saa way ku asixi ibn mascuudna waa laga wariyey ibn cumar baa laga wariyey saxaabo kalena waa laga wariyey kanba waad iska haysan kartaa wa akmalu tashahudi ataxiyaadkan ugu kaamilsanna xadiidka ibn cabaas uu kusoo labagoor celiyeyo al iyo uu ku daray un saddexdii uu ka tegey ataxiyaat lmubaarakaatu asalawaatu ayibaatu lilahi asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat llahi wabarakaatuh asalaamu calayna wacala cibaad illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu ana muxamada abduhu muxamada rasuul llah mda abdu arasuul sida aahirka riwaayadka u badan waa ibn mascuud xadiikiisa wey shaaficiyada hal su-aal baad weydiin kartaa marka suwarka ataxiyaadka saxaabada laga wariyey way badan yihiine kan maxay ku doorteen kan waay waaa ku dooranay baa jira ibn mascuud xadiidkiisa kanaan ka fadilay saa darteed ibn mascuud ataxiyaadkiisa iya aqriyi kara kaasaad akridaan hadde rijaal axmedka ataxiyaatu lilahi wsalawaatu wطayibaatu wey almubaarakaatu kuma jirta ihahde ziyaadada almubaarakaatu baan kan ugu dooranay intaasaan ugaga xilanay bay yihahdeen sixada sanadka hadii la yihahdo ibn mascuudkiisa ka saxiisan laakiin way wada saxeen walfaad ushahowdeen iyada saxiyaadku mutacayinatun iyadaa lafteed in la akriya cayn kuwa u eg baan ku bedeliyey riwaaya bilmacnaa iyo lama ogola wayushtaratu waxaa shardiga tartiibuhaa saa in loo kala horreysiiyo waayo ficilkii waa nabiga laga dhaxlay baa sidaa ah sala allahu alayh wasalam waana cibaadaad fain lam yuxsinu hadduunan wanaajinin uusan garanaynin wajaba tacallum inuu bartaa waajiba fain cajaza hadduu gekari waayo tarjama luqadiisuu ku akri wey haddaad geri weydo macnaheedu af soomaaliya ku akriso ilan qur-aan maaha qur-aankaa xisaanada gaarkaa iska lahaa wixii kale lafdigiisii laga cajizo inta lafdigiisii la baranayo macnaahubaa luqadii la garanaya lagu akriyey hadda soo maartaan shaaficiyadiiyo salaada dhexdeeda af kala ku tukanaysa soo ma aragtaan hadii lagu yidhaahda ninkii duca garan waaya salaada iyo sujuudda xaajadiina haysa af soomaaliya waay qaca kaga yarsiisto maxaad ula yaabiyo shaaficiya anagoo buuq iyo qaylaad ukicin isagaaba kule atixiyaadkii carabi ku gara weyda af soomaaliya ku akrisay dadku madhabka marna waa la haystaa marna waxaad moodaa inaan la garanayni wuxuu ka hadlayo xaaladan waa khiyaar maaha ducadii daruuriga u ahayd qofka u baahnaa calabiga hadduu ka cajizana min baabi tashahudki laga cajizoon xataa arkaantii baa la ogolaanaya arkaantii carabiga laga cajizay baa la ogolaanaya in la turjumo in wax nawaafil ahaa la turjumo eshil mushkila qawaacid lmadhab wax saa u diidaya ma laha khudbadii jumcada haddaan carabi la garanayn af soomaaliga ku watay yidhahdeen inta carabiga la garanayo fii nusuusi shaaficiyati wey laakiin innaga waxaan nahay lafdiga kitaabkii ma ku qoran yahay haddii la yidhahdo maya kumaanan arag wax cusub oo la keenay wey halkaasaan ku deenana caawa sala allahu ala nabina maxamed subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka atubu ilayk